بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر تفرقة لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي, وكل ذي ولاية كالمالك وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر waxaan ku dhex jirnay saddexdii bayt ee cuquudda ka hadlaysay sharaxoodaan ku dhex jirnay sheekhu wuxuu u soo qaybiyey cuquudda saddex qaybood cuquuddu mucaawada iyo cuquudu tabaruc iyo cuquud tawhiiqaat marka cuquudulmucaawada waan soo sharaxnay waxa loola jeedo iyo taxriirinteedu waxay tahay miihaale iyo tusaalayaalna sheekhu waa ka bixiyey waxa loo taxriirinaya iyo cilladuna inay tahay mukhaatarada in laga cararo oo wadaci lmukhaatara inay tahay cilladii oo taxriirinta amilada sheekhu uu bixiyey way fara badan yihiin waxaana meeshaa ku imaanaya wax kasta oo buyuucul qarar ah oo ama jahaala ku jirto ama yacni hayru maqduuri tasliim ah oon la dhiibi karin waa la yaqaanaa laakiin ruuxa iibinayaay ma gacan gelin karo ma dhiibi karo waa ka baxsan yahay awooddiisa waxyaalahaasoo dhan baa soo gelaya waxaa ka mida maalan midhaha geedka saaran intaysan si fiican u bislaanin axaadiista ku soo aroortay nahyigooda leanna qarar baa ku jira iyo mukhaataba midhahani waxay ku dambayn doonaan lama yaqaan caaqibadoodu waxay noqon doonto saas daraaddeed iyagoon la ogaanin waxay ku dambayn doonaanoo weli ay curdan yihiin oo bislaanin haddii la gado bimacnaa inay halaagsamaanna waa dhici karta inay badbaadaanna waa dhici karta marka waxay u dhexeeyaan bayna alghunmi waalghurmi waana mukhaataradan soo tilmaannay ayb wakadalika jahaalada silcada ama badeecada waxaa la mida ah jahaalatu thaman baa la mida ah. darafka kale oo lacagta ah haddii iyadana majhuul ay tahay iyadana caqdigu sax ma noqonayo maadaama caqdu mucaawada uu yahay macnaha ayb oo lacagta wax lagu kala iibsanayo nooceeduna waa inuu cad yahay tiradeeduna waa inay caddahay amaa haddii aan la garanaynin qadarka lacagta wax lagu kala gadanayo ayadana caqdigu ma asaxayo leanna waxaa ku jira mukhaatariya jahaaliya qarar baa ku jira saas macnaha miaallo wuxuu uga dhigay sheekhu maalan albeyc bima yanqaicu bihi sicru ah, yani beeca la yidhahdo beyc lmusaayada oo beecalcalaniga la yidhaahdo annaadada annagaan dhaha beeca naadada suuqa lala taaganya ee laleeya yaa ku daray beeca isaga ah yaad ninkii waxaad ku tidhi badeecada iska lahaa sicirka meesha ugu dambaysee la gaadho yaan kaaga gatay adi kacintaad geyso suuqa naadi markii la naadiyo meesha uu dhaafi waayo oo ugu dambaysoo la gaadho oo sicirku ku istaago halkaasaan kaaga iibsaday caqdigaasi cala asaxiix sheekhu wuxuu leeyahy sax maaha xusan sax ahayn leanna lama yaqaano sicirku xaggeebuu ku istaagi doonaa waxay ku xidhan tahay dadka yimid iyo badeecada sida loo danaynayo dad yar inay yimaadeen baa dhici karta oo qiimo hoose markaas ay dhaafi weyda dad badan inay yimaadaanoo lagu tartamaa dhici karayso oy qiimo sare gasho oon kuba jirinba ninkan yacni aan kuba jirinba maskaxdiisa iyo talagalkiisa aan ahayn marka waa jahaalatu thaman baa ku jirta jahaalat aman saas daraaddeed aqrab waxaa abule ah sheekhu ila asawaab inuusan bannaanayn waxaa la mid a albeyc biamanihi cinda annaas waan kaa iibsaday shaygan laakiin waxaan kaga iibsaday waxa uu dadka agtooda ka joogo ama wuxuu suuqa ka joogo nooc jahaalaa ku jirta nooc jahaalaa ku jirta lakiin sheekh wuxuu tasxiixinayaa in uu sax yahay markaas oo beycu asaxayo leanna muxuu ahaay wuxuu suuqa ka joogaan ku qaatay bimacnaa sicirkii suuqaa loola noqono sicirka suuquna qaaliban waa iska agdhowyah taas waxoogaa marka tii hore wayaro dhaantaa buu leeyahay wuuna soo dhawaynayaa macnaha taxyaalahaasoo dhan waa beeca ijaaradaa la mid a ijaarada leanna waxa weeyaan kullu buyuuc waxay iskala noqonaysaa yacni waxa weeyaan cuquudulmucaawaday noqonaysa leanna ijaaradu beecuna waxaa la yidhaahdaa waa muxuu ahaaye waa waa beycu اlacyaan ijaaradana waxaa la yidhahdaa waa beycu اlmanaafic labaduba se laakiin waa wada beec ee eh, laakiin keliya waxaa baabulijaara gooni loogu sameeyey ama ijaara calaa cayn ama ijaara calaa camal kolba kay noqotaba ijaaradu waxoogaa manaaficday ku salaysantahay shayga manaaficdiisii baad gadanaysaa laftiisii maaha beecuna wuxuu ku saabsan yahay shayga laftiisii baad gadanaysaa oo lala kala wareegaya macnaha midkay dooniba ha noqotee buyuucdulmucaawaday ka midtah waxaa ka mida sharikaadka buyuucu sharikaad ayaa ka mida shirkada iyo mudaarabada iyo noocyadeeda kala gedisan kulli waa buyuuculmucaawada waay saas way marka kullu daalika waa in la muaayani la caddeeyo la taxriiriyo mucaamaladaasi maxay tahay maxay dadku kala helayaan maxaad adugu leedahay maxaan leeyahay maxaan ku kala iibsanaynaa maxaan ku shirkoobaynaa see wax u kale leenahay kulli waa inay qeexantahay hadday jahaalo soo gasho meeshaasi caqdigu waa fasaadaya laann cuquudulmucaawada weeyo haddayna wax caddayn hadhow muran iyo qajajac bay keeni sidan ma moodayniini sidan lama ahayn anugu sidanaan watay iyo anugu sidanaa dhibka hadda nagu haysta wa waxbana la kala qoran maayo waxbana yacni lagu heshiin maayo waa la wadageli waa laisla geli dhexda markii la marayana waa laisqabsan haddana haddii laisqabsado si fiican haddii lagu kala bixi laha maxaa kaa dhexle qoorta markii laysla galana lama kala saari karo marka horena wax la kala farsamaysan maayo marka kulli shayga waxyaalahaasi cuquuddaasi cuquudulmucaawada la yidhaahdo waa inay warkeedu cad yahay way macnaha ma soconayso ma soconayso haddaynan caddayn oo ijaaradoo kaleeto maalan waa inay ujiradu macluuma tahay ruuxan aad shaqaalaysatay waxaad siinayso waa inuu cad yahay guriga aad kiraysatay dukaankaad kiraysatay kiradiisu waa inay caddahay kan laga kireeye shayga manfacadiisu waa inay caddahay ma wuxuu u isticmaalayaa degitaan ma dukaan buu ka dhiganayaa ma adhi buu ku xaraysanayaa waxa uu u isticmaalayo manfacada uu meeshan isticmaalaya waa inay qeexanto caddahay ama curfi ku caddahay ama lafdi ku caddahay marka wixii hadduusan saa u kala caddayn cuquuddaasi waa fasaadaysaa macnaha leanna qarar baa ku jira wadaci lmukhaatara macnahaasuu sheekhu ka wadaa waa kaan soo tilmaanay miaalada cajabta badanee sheekhu uu bixiye waxaa ka mid a caqdigan hadda caanka ah ee loo yaqaano cuquud ta'miin cuquud uta'miin cala asilac ama cala alxayaat ama muxuu ahaayey e, cala asixa inshoransiga waxa la yidhahdo inshoransiga ama badeecada ha la inshorans gareeyo oo caybis ha la geliyo ama ruuxa noloshiisa ha la geliyo ama ha la geliyo caafimaadkiisa ha la geliyo ama hantida ha la geliyo inshuransiga iyo ta'miinku waa cuquudu lgharar mukhaatara jahaala iyo ribo intaba xambaarsan waay waa markuu ta'miinku yahay midkan tijaariga midkan tijaariga ee ganacsiga ee hadda waddammada gaaladii laga isticmaalo ila nooc kalema yaqaanaan laakiin caalamulislami baa waxaa laga yaqaanaa yacni ta'miinaad la yidhaahdo ta'miin tacaawuni ah ama ta'miin islaami ah oo ka gedisan kan tijaariga ee ganacsiga mukhaadarada uu xambaarsan yahayna waxa weeye way iska caddahayoo adiga bil walba kambaniga inshuransigu lacag buu kaa qaataa soo ma ama sanadkiiba lacag buu kaa qaataa lacagta wuxuu kaaga qaadanayaa hadday dhibaato noocaasoo sifadaa loo qaabkaasa ku gaadho in dhibaatada iyada lagaa daboolo oo kambanigu wax kaa bixiyo ama kaa wada bixiyo kay noqotaba ayib lacagtaadii waa lagaa qaatay sanad baa lagaa qaatay sanad labaad baa lagaa qaatay sanad saddexaad baa lagaa qaatay wax shil iyo dhibna kugumaba imaaninba sooma khasaarsani ya xoolahaagii bilaash baa lagu qaatay sharikadu waa khaanim aduguna waxaa tahay khaarim sooma gaba soo qaad markaad hal sano bixisay oo konton kun lagaa qaaday ayaa waxaad gashay shil hal milyan ah shirkaddiiod konton kumbasa siisay baa waxay gashay kharash hal milyan ah adiga haanim ah shirkadduna waa khaarim saas daraaddeed waa khamaar iska cad waay waa mukhaataro iyo muqaamaro iska cad cillooyinka ku jira ka midta ribaa ka mida jahaalaa ka mida qarar baa ka mida waxaasoo dhan baa ku jira saas man marka cuquuddu mar hadday tahay cuquud lmucaawada waa in la taxriiriyo saas daraaddeed markaad u laabato waxa loo yaqaano eh, inshuransiga islaamiga ah cunsurka ugu asaasisanay ku kala tegayaan kuwan tijaariga ahee xaaraanta ah waa wax kala iibsi laakiin kuwa islaamiga ahee bannaan ee inshuransiga ah asal waxaa u ah waxa aad dhiibaysaba inuu tabarruc yahay inuu yahay niyad tabaruc oo aad iskaashi iyo walaalka caawi iyo kambanigan waxaan ku daro dadkaas dhibane walaalaha ee qaybta ka ah ku caawi niyad tabaruc baad ku bixinaysaa kuma bixinaysid niyatulmucaawada man hadday tabaruc tahayna cuquudu tabarruc waa tan soo socoto way fududdahay markaasoo shuruud badan loo xidhi maayo soo ma cunsurka asaasigay ku kala tegayaan ta'miinaadka tijaariga ee muxaramka ah iyo ta'miinka islaamiga ee jaa'iska ah cunsurka ugu asaasisan kanna asaas tabaruc baa u ah kanna asaas tijaara u ah midna waa mucaawada midna cuquudu tabaruc buu gelaya saas wey macnaha tafaasiil bay leedahay lakiin hadda wakhtigu inoo saamixi maayo masaa'il badanoo noocaasu marka sheekhu uu meeshaa geliyey waad akhrisan kartaan tusaalayaal intaasaa inoogu filan oo maalan waxa way ruuxii haddii inta la shaqaalaysto shaqadii dhammaystiri waayo ujradiisii ma leeyahay mise ma laha buu ka hadlayaa ayib haddaynan caqdigaba wax ijaara'a ah ku sheegin see baa ujuuradii loo taxdiidinaya ujratulmili baa la aadayaa buu leeyahay gurigaad kiraysatay haddaad wax isaga darto uusan kula ogayn ma kuu bannaan tahay buu ka hadlaya masaaishaasi meesheeda ka akhrista insha allah tacala kadibna wuxuu ka hadlayaa oo ka mid a masaa'isha uu meeshaa keenay muxuu ahaayey dulsaarka bangiyada dulsaarka bangiyadu haddana u gudbay sheekhu oo uu leeyahay dulsaarka bangiyada ka yimaada lagama soo qaadi karo bangiyada mas'ale taa u eg baynu soo marnay laakiin iyadiioo sideeduu meeshan ku keenay waana madhab uu sheekh ibnu cuthaymiin leeyahay caleyh raxmatullah yacni dulsaarka bangiyada waa ribo layslama diidana laakiin ma laga soo qaadayaa mise laga soo qaadi maayo sheekh ibnu cuthaymiin madhabkiisu wax way laga soo qaadi maayo maxaadii ku gashaday halkeedaa kaga imow waxay doonaan ha ku sameeya ha isticmaalaan ha xadaan kiniisad ha ku taageeraan meeshay doonaan ha kala dhaceen maxaa adigu kaa galay yaa riba soo qaad ku yidhi masaladaana waa lagu khilaafsan yahay sheekh oo jumhuurta mucaasiriintu waxay qabaan culimmadu in la soo qaadayo waa masale kale waay adiga inaga saar ayib taasi waa cuquudu mucaawada soo maha nooca labaadi wuxuu yidhi wain takun tabarucan aw tawhiqa nooca labaadee cuquudda waa cuquudu tabaruc cuquudu tabarucna waxaa la yidhahdaa waa cuquudda samafalka loogu talagalay waa wax beddela inaad ka hesho oo aad wax lagaa siiyo ood wax ka hesho qasadku ma ah qasadku waxa weeyaan waa samafal saas daraaddeed tabaruca kaasaa la dhaha sida sadaqada hibada siismada wasiyada iyo dardaaranka wahaa kada wayna kiyaro kala duwan yihiin oo hibada waxaa la yidhaahdaa altabarucu bimaalin bilaa ciwad inaad xoolo bixiso adoon waxba beddel a qaadanin hibaa la yidhahdaa haddaad ula qasado hawaab aakharo sadaqay noqon haddaad ula qasado ruuxan aad siinayso ha kugu jeclaado yacni karaamayn iyo sharaf iyo ruuxan soo jiido jacaylkiisa aad ku raadinaysana marka waxaa la yidhaahdaa yacni hadiyad bay noqotaa hadiyad oo way ka qiimo weyn tahay markay sadaqo tahay ama hibo tahay hadiyaddaa ka qiimo weyn li'anna hadiyadda waa nooc ikraam ah waa nooc tawadud ah isjeclaysiin ruuxa aad isjeclaysiinaysa aad u siinaysaa tawadud baa la manaa waxa weyaan hadiyad baa la dhaha haddii uun loola qasto mujarad اlicطaa iska sii un iska sii un haddaad ula qastado ujeeddadaadu siinta unay tahayna marka waxay noqonaysaa hibay noqonaysaa marka sadaqa oo wixii aakhare loola qastaa wixii ruuxa aad ku soo dhawaysanaysood ku ikraamayso oo hadiyad ah iska siinta oo hibo ah dhammaan sidaasaa la kala yidhaahdaa waana isku macno dhow yihiin laakiin saasay culimmadu u kala duwaan ayb marka kulligood maxay isugu imaanayaan waa cuquudu tawaruc yani samafal uun waxba kuma rabtid waxaa la mid ah dardaaranka intaadan dhimannin baad dardaarantay oo waxaa tidhi haddaan dhinto xoolahaygaas ha la siiyo hebel ama jiha hebla ha la siiyo waa dardaaran waa cuquudu tabaruc ma aha cuquudu lmucaawado ma aha cuquudu tabaruc bay gelaysaa saas maanaa dardaaranka wixii saddex meelood meel uun baa loo ogol yahay ruuxu inuu dardaarmo wixii ka siyaadsan mawquufun calaa ijaazati alwarata dadka dhaxalka iskale inay ogolaadaan bay ku xidhantah ayib cuquudda tabarucu marka iyadu way ka fududdahay cuquudulmucaawada oo jahaaliya qarar hadduu galo dhib ma leh sababtu maxay tahay haddii neefkaa lumay la soo heloo lagu siiyana famaqnamun faa'iidaad joogtaa haddii neefkiiba la soo heli waayo saa ku fakadana falaa maqnam soo ma khasaaro ma qabtid soo ma marnaba khasaara ku soo gabna haddii la waayana waxba kaama bi'in haddii la soo helana faa'iiday laba goraba marka wax dhiboo kaa maqani ma jiro hadduu ku yidhaahdo shimbirtaa hawada duulays yaa niyahu ku siiyey khayr allaha ku siiya soo qabadhe waad ah. fiican tahay laakiin soo qabo waan kaa yeelay waan kaa aqbalay way socon mallaygaa badda ku jiraan ku siiyey oon ku guddoonsiiyey oon kugu sadaqaystay khayr allah ku siiyey iisoo qabadheh wabillahi tawfiiq leanna cuquudu tabarruc waaye taxriir badan uma baahna jahaale iyo qarar iyo wax kastoo ku jira waa waa okay waay saas maanaa haddaad tidhaahda hashaydaas riman ama sacyigaa riman wuxuu dhali doono yaa niiho ku siiyey waan guddoomaydh sooma oo maxaa kaa maqan hadday waxba dhali weydo uu dhintana waxba kaama maqna sooma hadday dhasho uu nabad ku yimaadana waa haniimo iyo faa'iido waay saas daraaddeed sheekhu muxuu yidhi liأnna dii in xasalat famaqnamun wain tafut falaysa fiiha maqnamun sooma hadday ku dhaaftood weydo ood heli weydana oo wixii sidiisii aad u weydana qaraamo maadan gelinoo khasaare ma qabtid waxba kuma soo gaadhin haddii aad heshana waa haniimo iyo faa'iido soo ma sidaas daraaddeed cuquud muxuu ahaayey tabarrucaadka waxay ku salaysan tahay waa la fududaynayaa tashiil iyo fududayn baa ku jirta sidii tii hore oo kaleeto la taxriirin maayo la adkayn maayo macna ayib cuquudu tawfiqa yacni kama dhalato sidoo kale nisaac iyo isqabsi iyo eh, muxuu ahay khilaaf iyo isnacayb iyo kama dhasho iskama dhasho leanna waxa way marka horeba waxaad ku tala tahay ruuxani waxan uu ku siinayo waa ixsaan haddaad ka heshana khayr haddaad ka weydana ya khayr maxaad colaada ugu qaadi soo saas ma marka nisaac iyo kama dhasho saas daraaddeed tasiilkaas iyo fududayntaasay ku salaysantay nooca saddexaad ee cuquudda marka ka mida waxaynu yidhi waa cuquudu tawhiqa oo maxaan ku tilmaanay waa cuquudda loogu talagalay inay caqdi kale wax ka dhashay adkayso soo ma khaasatan daymaha ay ku imaanaysaa markii dayn wax lagu kala qaato oo dayn wax lagu kala iibsado ruuxii daynta iska lahaa si uu dayntiisii u helo inayna ka fakanin kalsoonideeda suu u helo baa cuquud loo jideeyey cuquuddaa waxaa ka mid a ah rahanta soo ma ah, waxaa ka mid a ah damaanada waxaa ka mid a kafaalada wahaakada kafaalada iyo damaanada iyo isku agdhow oo maalan rahantu maadaama loogu talagalay uun dayn aad cid ku leedahay in ay kuu adkayso oo kalsooni ku siiso yacni aad loo adkayn maayo taxriir badan lagu sii samayn maayo hadduu ku yidhahdo niyow badeecadan idaymi ee gurigaygaasna rahan u qaado guriga rahan u qaado gurigu ma oga ninkani rahanta u qaadanayaaye imise qol buu ka kooban yahay oo imise janaax buu ka kooban yahay oo imise dabaq buu ka kooban yahay ma garanayo soo jahala kuma jirto haddana maca daalika rahantiisu waa asaxaysaa beeciisuse ma asexeen soo ma beeciisu ma asexeen leanna gurigu intuu ka kooban yahay ayaa qiimaha marka wax la kala iibsanayo iyuu guriga qiimo ku yeelan ama lagu diidi ama lagu qaadan waa shay la danaynayo soo ma laakiin baaburahan marka la joogo waa waa yani cuquudu tawhiqa waa layska fududaynaya waxba aad loo sii lagu sii adkaan maayo lasii adkayn maayo macana leesh leanna shaygan rahanta lagugu dhigay ee lagugu dhiibay gurigii rahanta laguugu dhiibay haddii sidii aad rabtay uu ku soo baxana fa maqnamun soo ma haddii sidii aad rabtayd malaynaysay uu ku soo bixi waayana falaa maqram dayntaadii marnaba si wax ka noqon maayaan soo ma amay dayntaadii wax iska beddeli maya marka hore waxaa loogu talagalay uun inaad waxoogaa kalsooni uun hesho haddii marka saad filaysa uu noqon waayo laba gooraba dayntii ninkan waad ku leedahay dayntaadii wax dhiba ma gaadhin marka hurmina ma gelayo hunmina ma gelayo saas way macanaa maadaama dayntii ay tahay haabitatun fi dimma mar walbaba aad dimmadiisa iyo luquntiisa ku leedahay rahantanna in lay adkayso un loogu talagalay sideedii aad rabtay hadday noqotona haniima hadday noqon weydana wax hurmiya ma jiro saas daraaddeed ayuu wuxuu ku leeyahay muxuu ahaayey eh, waxaa la mida ah sidoo kale muxuu ahaayey eh, eh, ninka maalan damiinka oo kaleeto damiinka iyo kafaalada iyo kulli baabkaasay gelayaan macnaha maalan hadduu ku yidhaahdo yani waxaa ka gedisan buu sheekhu leeyahay hadduu ku yidhaahdo gurigaygaa rahan u qaado gurigiina intaasuu ka kooban yahay ku yidhaahdo beenna ay noqoto siduu wax kuugu sheegay ay noqon weydo markaa isaga awuu ku khayaanay khadeeco waay soo ma wabittaali khadeecada markaad ogaato xaq baad u leedahay inaad inaad fasaqdo rahanta rahantu markii horeba hadday caqdigii hore shardi u ahaydna maca caqdigii horaadyaad fasaqaysaa markaasaad lacagtaadii la soo noqon kartaa laakiin been muusan kuu sheegine maba aadan warsaninba isaguna kuuma faahfaahininba taa iyadaa jahaala ku jirta soo maa taa iyadaa dhib male marka saas man ayb wuxuu ku yidhi maalan labadaydan baabuur labadaydan baabuur midkood baan rahan kuu siinaa labadayda baabuur labadan baabuur midkood soo jahaala kuma jirto way asaxaysaa haddiise uu dhihi lahaa labadaydan baabuur mid baan kaa gaday ma asixi lahaa maya leesh lianna mucaawada bixaaja ilaa taxriir ama tan kale waa tawhiqa walaa xaajata biha ilaa taxriir saas w maana wax taxriirin iyo adkayna uma baahna saas marka yani waxa weeyaan saas daraaddeed baa rahanta waxaa geli kara waxyaalo badanoo beeciisa usan bannaanayn maalan midhaha geedka saaran intayna weli bislaanin rahan way galaan soo ma laakiin beec ma galaan maxay beec u galeen maxay beec u geli waayeen rahanna u galeen labada baab baa kala duwan soo saas ma marka tan waa layska fududaynaya wixii min hada albaab oo dhan jahaalada iyo qararka ku jiraay wax dhiba ma leh ayib wax dhiba weyn u geysan maayo waxaa miaalada uu ka dhigayaa sheekhu oo ka mida buu leeyahay maalan eh, nin baa haweenay guursaday wax meherana looma sheegin jinsiga iyo qadarka meherna midna muusan sheegin waa un la meheriyey gabadhii meherkeediina lagagama hadlinba wuxuu leeyahy wuu asaxayaa meherkana hadha waxaa loo celinayaa mehrulmili wax la yidhaahdo gabdhaha iyadoo kale ah curfiga meeshaa ka jirta maxaa lagu meheriyaabaa hadhow dib loogu celin laakiin caqdigii zawaajku waa asaxaya saas maanaa leannu cuquudulmucaawada ma aha buu leeyahy nikaaxu cuquudulmucaawada ma aha mar hadduusan ahaynna taxriir badan uma baahna buu leeyahy dhankaa marka laga fiiriyo khuluca la mida buu leeyahy wahaakadaa marka wuxuu ku leeyahay fadri waxaad ogaataa altafriqa kala gedisnaanta labada baab ay kala gedisan yihiin ogow buu ku yidhi marka kala gedisnaantu isagaa kuu sheegay oo waxay ku kala gedisan yihiin cuquudda oo mucaawadaadku waxay ku dhisan tahay mabnaaha cala almushaaxati waalmuطaalabati biاlxaqi kaamilan soo ma yacni cuquudda mucaawadadu waxay ku dhisan tahay Eh, muxuu ahayey eh, sadbursi inaad sadkaaga hesho siyaadana intaad ku darsan karta aad ku darsato mushaaxa waa iyo xaqaagiioo kaamila inaad hesho soo ma amaa labada noocee kale cuquudu tabarucaadka iyo tawhiqaadku ayagu kuma dhisno inta badan tasaamux bay ku salaysantahay tasaamux bay ku salaysantahay saas daraaddeed buu tacliiliyo sheekhu wuxuu yidhi li'nna dii middani oo tee ah tabarucaadka iyo tawhiiqaadka lianna dii tan dambe waa in xasalad hadday xasisho ood hesho fa maqnamun waa haniimo iyo faa'iido waa wa in tafut hadday ku seegtana fa laysa ma ahaanin fiihaa dhexdeeda maqramun wax qaraamo ah wax khasaarihi qaraamo maadan xaqaagii isma bedelayo haddaad heshiya haddii la waayaba dayntaadii waa aabita soo ma hadday tabarucaadka tahayna haddaad heshana khayr haddaad weydana dee waxba kaama maqna soo ma markii horeba ziyaada iska ahayd lagu siiyey wax xaqa oo kaa maqan ood leedahay ma jiro oo sida maysirkaoo kale maaha mukhaatara marka kuma jirto waay leanna mukhaataradu yacni waa daa'ira bayna caqdun daa'irun bayna alghurmi waalghunmi waay caqdun daa'ir bayna alghunmi waalghurmi waa caqdi u dhaxeeya haniimo iyo qaraamo saas maana waa kaan in badan soo sharxnayoo hadduu midkood haniimaysto ka kabe waa inuu qaraamoobo si kale haddaan u dhahnana midkood hadduu faa'iido ka kale waa inuu khasaaro saasna say ku imaanaysaa cuquudda mucaawadadaay saa ku imaanaysaa ama labada noocee kale maya masaladaa wey masalada marka sheekhu uu ee kaga hadlay meeshan ayb masaa'il kaleu meeshaa kaga sii hadlayaa sharax haddaad u baahdin inaad daalacaataanoo hibada mashruudadaa buu ka sii hadlayoo wuxuu ka hadlay muxuu ahaayey silcadan intaa iga sii wixii ka siyaasanna adaa iska leh masalada hadda suuqa aad looga isticmaalo muxuu ahaayey badeecadan intaa iisoo iigu soo iibi wixii intaa kaaga siyaadan adaa iska leh cabdullahi bn cabbaas iyo hayrkii fuqahada way bannaynayaan wax dhiba ma leh laakiin ruuxa ku dirsanaya waa inuu sicirka suuqa ogsoon yahay oo qabni iyo aan lagu samayn hadduu sicirka suuqa ogsoon yahay isagoo og ku yidhaahdo boqol shilin iisoo sii wixii kaaga siyaadana adigu qaado ood saddex boqol ku hesho labada boqolee kale adaa iska leh wixii siyaadaadaa iskale suuqana wuu ogyahay sharti way macna ayb masaaishaasuu marka sheekhu uu tataruqay uma intaa kadib alcuquudu cuquudii inta kun hadday tahay mucaawada isdhaafsi iyo wax kala beddelasho hadday tahay faxariranhaa tafatir oo ka dadaal oo jahaalada iyo qararka ka foge wadac kana tag almukhaadarata isla khamaartankana ka tag wa in takun hadday tahay cuquudii tabarrucan samafal aw tawhiiqa ama adkayn iyo kalsooni gelin xaqii maqnaa lagu adkaynayo ama lagu kalsooni gelinayo fa amruhaa arrinkeedu akhafu waa ka fudud yahay midda hore ee fadri ogow buu ku yidhi attafriqata kala bedelnaanta ogow buu ku yidhi kala bedelnaanta maxaa keenay leanna midkoodna mushaaxuu ku salaysan yahay midna musaamaxuu ku salaysan yahay tafriqada saasaa keenaysa mid nisaac iyo waxaa ka dhalanaya muran iyo isqabsi iyo baa ka dhalan midna kama dhalanayo saas daraaddeed baa kanna la fududeeyey kanna la adkeeyey isagaa marka kuu sharxayoo fadri tafriqa baydkan dambuu ku sharxay wuxuu ku yidhi li'anna diitani oo tee ah tabarucaadka iyo tawauqaadka ama tawhiiqaadka li'anna diitani in xasalad hadday xasisho oo sidii aad rabtay ay ku timaaddo fa maqnamun waa haniimo iyo faa'iido waah wa in tafut hadday tagto oo ku dhaaftana oo sidaad rabtay noqon waydana falaysa ma ahaanin fiiha dhexdeeda maqramun wax qaraamo ah yacni wax khasaaraa kuma qabtid waa hadduu nin muxuu ahaayey sanduuq wada kuu keeno oo ku yidhahdo sanduuqan waxaa ku jira shan boqoloo graamoo dahabaa ku jira qaada waan ku siiyey oo intaad la tagtay aadan dahabba ka helinba laakiin waxoogaa waxaad ka heshay kun dollar baad ka heshay ma dhib baad qabtaa ya so alxamdulilah un maaha war haddaan dahabkii ka heli lahaana khayr bay noqon lahay haddaan dee dahabkii ka waayay laakiin waxoogaa kale aan ka helayna waa un khayrkii un soo ma amaad qaraamo iyo kharas gashay may khasaaro maadan gelin haddaad weydana khayr haddaad heshana khayr wahaakada وكل ما أتى ولم يحدد بشرع كالحرز فبالعرف حدودي وكل ما أتى wax kastoo yimid oo kitaabka iyo sunnada ku yimid walam yuxadadii walxaal lam yuxadadi aan la xadidin isagoon la xadaynin buu kitaabka iyo sunnada ku yimi walam yuxadadi isagoon la xadidin bisharci sharciga aan lagu xadidin ayuu kitaabka iyo sunnada ku yimid kalxirziba weeye meesha xoolaha lagu ilaaliyaba weeye fa bilcurfi curfiga iyo caadada uxdudii ku xadid buu ku yidhi faxdudii ku xadid bilcurfi caadada ku xadid buur qaacidadani waxa waaye qawaacidada muhimkay ka mid tahay shay kasta oo kitaabka iyo sunnada ku yimaada isagoo mutlaq ah oo sii daysan oo aan zamanna qur-aanku ku xadidin iyo sunnadu makaanna aysan ku xadidin cadadna ayna ku xadidin sifana ayna ku xadidin asagoo sii daysan baa qur-aanka iyo sunnadu ku yimi in la xadidana waa loo baahan yahay marka waxaad ula noqonaysaa caadada iyo sida dadku isla garanayaana u yaqaanaan curfiga kaasaa la yidhahda curfiga waxaa la yidhahdaa waa camalu nnaas dadku sida dhaqankoodu yahay ee ay u garanayaan ee ugu mucaamaloodaan taasaa la yidhaahdaa curfi la dhahaa curfi waa maa yatacaarafuhu nnaas waxay dadku isla yaqaanaan waana kala duwanaanaya waxaa jira curfu tujaar baa jira curfu zuraac baa jira beeralaydu curfi bay leeyihiin muxuu ahaayey ganacsatadu curfi bay leeyihiin xoolo dhaqatadu curfi bay leeyihiin wahaakadaa curfiga ayaa xadidaya marka marba haddii sharcigii uusan xadidin ayib taxdiidkiisa curfiga loo celinaya marka wuxuu ka wadaa alfaaduu ka wadaa qaacidadani waxay farac ka tahay qaacido ka mida shanta qaacidoee qawaacidda ugu waaweyn waana qaacidada la yidhaahdo alcaadatu muxakama maa lam tukhaalif sharcan qaydkaasi culimmada qaar baa ku dara waana daruuri waayo yacni caadadu ay dadku caadaysteen ee isla yaqaanaan ee ay ku camalfalaan ee ku mucaamaloodaani waa mid loo laga xugu laga xaakim dhiganayo loo noqonayo waay waa goorma markayna sharciga khilaafin ayib haddayna sharciga khilaafin si kalena waa loo dhahaa hadalkan sheekhu meesha noogu qorayoo waxaa kaloo culimmada qaarkood ka cabbiraan altacyiinu bilcurfi kaatacyiini binnasi baa la dhaha yacni curfigiiyo caadadu wixii ay cayinto ay xadido shay shareecadu xadiday oo kale uu ka dhigan yahay saas way maanaha kitaabkii qur-aankii iyo sunnadii ma xadidin laakiin waxaa xadiday curfigiiyo mucaamaladii dadka xadiday xadididdaasi waxay la mid tahay sidii mid sharcigu xadiday oo kaleeto saasaa loo dhigaa macnaha sheekhu wuxuuna yidhi marka sharaxa wuxuu leeyahay alfaadda shareecadu ee kitaabka iyo sunnada ku yimid haddii la itlaaqo oon la qaydin haddaan la xadidin oo la sii daayo saddex mid bay noqon buu leeyahay saddex xaalo mid bay noqon xaaladda koobaad waxa weeye nasku qur'aanka iyo sunnadu inay caddeeyeen shaygaa xadididiisa curfiga ula noqda taa way iska caddaho markaa curfigaan ula noqonayna soo ma ta labaadi waxa weeye in nasku uu caddeeyey shaygan xadididiisa sharciga ula noqda taana way iska caddoo sharcigaan ula noqonayna ta saddexaadna waxa weeye sharciga kama hayno iyo naska toona inay xadideen oo curfi u celiyeen ama sharci u celiyeen waana mutlaqoo ma xadidna markaasaa waxaan leenahay curfigaa loo celinayaa curfiga ayaa loo celinayaa adilada curfiguna way fara badan tahay yacni nusuusta qur'aanka iyo sunnada qaacidadaasi adiladeedu aad bay badan tahay qaacidat alcaada alcaada muxakama iyo qawaacidda farciga hoos yimaada adiladeedu way fara badan tahay waxaa ka mid a ah maalan markuu ilaahay ka hadlaya xuquuqda zawjaynka ka hadlaya ama dumarka xuquuqdooda walahunna milu aladii calayhinna bilmacruuf Ah, waxay leeyihiin dumarku xaqa lagu leeyahay iyaga mid ka mid mid la mid ah ka iyaga raggooda ku leeyihiin mid kaasoo kale abay iyaguna raggooda ku leeyihiin maxaa la daba dhigay bilmacruufi sida muctaadka ah ee caadada ah ee wanaagsan ee caqligii sharcigu aysan diidanayn muctaadka ah xuquuqdaasi maxaa loola noqon marka curfigaa loola noqon curfigaa loona noqon ninku muxuu xaaskiisu ku leedahay maxaa xuquuqay ku leedahay garanay masruufkii oo garanay gurigii iyo muxuu ahay meeshay degi lahay oo garanay marashadii iyo arradbixii waxaa la yidhi sheekh ninka islaamtiisu xaq ma u leedahay inuu isbitaal geeyo oo isbitaalka ka bixiyo haa baa tidhi daliilkeen baa lagu yidhi daliil dhahaya islaamaha isbitaal geeya oo aayada ama xadiisa keen maxaad dhihi marka walahunna milu اladii calayhinna bilmacruuf curfiga aad dhex joogto iyo dhaqanka iyo mucaamaladu ma tahay inuu ninku xaaskiisu ay ku leedahay inuu daaweeyo jawaabtu sooha maaha ahay qur-aankii baa marka noo celiyey masaladaa iyadaa curfiga noo celiyey curfigiina waxaan ka helay in xaqaa lagugu leeyahy islaanta isbitaal geedhe warka jooji soo ma marka wixii aan taxdiid lahayn curfigaa loola noqon waxaa lagu yidhi reerkaaga biil masruuf baa lagu yidhi masruuf soo laguma dhihi masruuf bay kugu leedahay carruurtaadu masruuf bay kugu leeyahay su'aal baad timidoo maalinkii intee baan siiyaa baad tidhi maalintii meeqa shilin bay beel iigu leeyahay markaan raashiinka u dhigo ama inta haddaanan raashiinba u dhigin maalinkii meeqaan miiska u saaraa aayad qur-aan iyo xadiiskeen adugu miyaad keeni karta abadan waxaa loo celin marka adugu ma taajir tahay xoolo badan ma dhexdhexaad baad tahay ma faqiira waxba haysanin baad tahay meesha aad nolosha kaga jirto dadka kula midka ah biilka ay bixiyaan baa reerkaaga kugu leeyahy xaggeen ka qaadannay curfiga shareecadu ma xadidin laakiin xaggee bay noo celisay curfigay noo celisay curfigiina waxaa lagu miisaamayaa la fiirinayaa adiga xaggeed kaga jirtaan nolosha adigoo kalena reerka maxay siiyaan oo ku masruufaan taasaa laasim kugu ah soo ma miaal sheekh wuxuu uga dhigay kalxirzi xirziga waxaa la yidhaahdaa meesha xoolaha lagu xifdiyo xoolaha lagu dhiibtay wadiica lagu dhiibtay ammaana lagu dhiibtay ammaanadaa ii xifdi baa lagu yidhi ammaanadii meel waxaa jirta lagu ilaaliyo lagu xifdiyo laysla yaqaano dahabka iyo waxyaalaha qaaliga ah meelaha jira curfiga la geliyo soo ma lacagtu waxay leedahay meelo lagu xifdiyo dharku meeshaa meel ka gedisan buu leeyahay adhigu xero taa ka gedisan buu leeyahay geelu xero labadaaba ka gedisan buu leeyahay oo mar bannaankuba iska fadhiistaa soo saas maa marka xooluhu mid walba wuxuu leeyahay xirsi buu leeyahy xirsiga waxay waa meesha lagu xifdiyo ammaanadii laguu dhiibtay tuug baa intuu u yimid buu kaa qaatay tuug baa la cararay ama kaa xoogay ammaanadan mar meesha laga qaatay ma meeshii la dhigi jiray baad dhigtay oo laga qaatay mise meeshii la dhigi jiray meelaan ahayn baad oo laga qaatay dahab baa laguu dhiibtay markaasaa tii waan xifdinayaa xeradii adhigaaba dhex dhigtay tuug baa aayar intuu ka soo tillaabsadaybu iska qaatay war xoolihii nasiibaa la geliy ammaanadiinadii nasiib dee ammaanad ii dhiibateen ammaanadiina waa la dhacay maxaad igu leedihiin baa tii waa lagugu leeyay abti ah, leesh leanna xoolaha meesha laga qaateed ku xifdiday curfiga meeshii lagu xifdin jiray maaha waad qaaday oo dahabka meeshii la dhigi jiray oo khasnad baad gelisay oo waad qufushay oo dukaan baad sii gelisay oo meesheedii baad ku xifdiday tuug baa wixii dhan furayaashii intuu helay buu la baxay habeennima usoo dhacay nasiibaa lagu yidhi allah idinbooga dhayodhe ah, allah idinbooga dhayo soo ma waxba laguguma leh maxaa xadidaya waxaa xadidaya xoolo kasta meesha lagu xifdiyo xukumkuna ka dhalanayo ma lagugu yeelan mise lagugu yeelan maayo waxay ku xidhan tahay curfiga iyo dhaqanka markaa jira xaggee lagu xifdiyaa xirsiga kaasaa ladhaa marka ama waxaaba tidhaahdaaba tuuggii gacanta la goyn lahaa gacanta waxaa la goynayaa markuu xoolaha ka xado meeshii xirsulmiliga ah xoolahaasoo kale meeshii lagu xifdin jiray xoolo bannaanka iskale lacag aad bannaanka dhigtay ninkii aayar iska qaato oo iska sii dhaqaaqa ma tuugba waan la soo qabana gacantaa la jaraa ya ma la jarayo leanna xoolaha meeshoodiiba kama qaadanin xoolaha meeshoodii kamuusan qaadanin saas daraaddeed xirsiga yacni waxay ka mid tahay waxyaabaha loola noqonayo curfiga loola noqonayo saasuu sheekhu marka ku miaaliyey marka wax kasta oo shareecadu aynan xadidin curfiga ku xadid buu adiladeedu marka taa weye wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ka mid hinda markay nebiga u timi sal lay sl ay ku tidhi ninkaygu waa bakhayl aniyo carruurtaydana wax nagu filan ma siiyo nama siiyo nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam khudii maa yakfiiki wa waladaki he bilmacruuf wax adiga carruurtaada kugu filan ka qaado bilmacruuf sida muctaadka ah h aduguna ha ka badbadinin dee muxuu haddii laguu fasaxay wax siyaadoo curfiguusan ogolen ha qaadanin laakiin curfiga waxa adigoo kale aad biilataan ka qaado soo ma oo aan siyaada ku jirin curfi marka nabigu alay sl lay slam taas marka curfigaasi waxaa shardiya inuusan hareecada ka hor imaanin inuusan shareecada ka hor imaanin hadduu shareecada ka hor yimaado waa baatil markaas ayib oo ilaahay qadihiisa iyo shuruudiisa iyo sharcigiisaa ka awlaysan markaasi curfi shareecada khilaaf maalan curfigii baa wuxuu noqday iyo caadadii iyo dhaqankii ruuxu markuu dhinto inaan gabdhihiisa dhaxalka laga qaybgelinin sida soomaalidoo kale ahaan jirta caadadii baa sidaa noqotayoo rag umbaa wax dhaxla gaashaanqaad mar marka qaro xataa kuwa yararkaa waa laga qadin markaasaa waxaa tidhi curfigii iyo caadadii baa sidaa ah ma soconaysaa marka waa caado iyo curfi baatila waay ah, caado la khilaafay cadho allay leedahay wadaadad soomaalidu baday yidhahdeen ah, hadday tahay caado shareecada khilaafsan waajib iyo faradna ay tahay markaasay cadho keentaa laakiin caado odayaal dejiyoon iyo xeerar la lahaan jiroo shareecadaba khilaafsanaa in la khilaafo cadho alla ma keentay riddo ilaahay bay keentaa soo ma marka caadadu waa inay sharciga ay waafaqsan tahay ay waafaqsan tahay maxaan ka wadnaa inayna sharciga ka hor imaanaynin wa macnaha saasa laga wada sharciga inaysan ka hor imaanan haddayna sharciga ka hor imaanayn marka dhib male wax kastoo shareecadu marka axkaamta ay itlaaqday o dhan halkaasaa lala aadaya maalan safarkaa ka mid a safirka safarka salaadaha lagu gaabinayo ee soonka yacni lagu afuri karo safarkaasi shareecadu ma xadidin masaafo ay xadiday oo nasle ma jiro saas daraaddeed baa waxaa sax ah madhabka dhahaya safarka lagu gaabinaya salaadaha waa wixii loo yaqaano safar curfigaa loo celinaya waxay dadku safar u yaqaanaanna waa safar wixii markaa aan safar loo aqooninna safar maaha safar waxaa loo yaqaanaa wixii loo sahay qaato soo ma oo ruuxu isu diyaariyo laakiin hadda waxaa jirta magaalooyin waaweyn oo taqriiban dhowr boqoloo kilomitiroo iskuweer ah oo markaad aadayso intaasoo masaafo aad goynaysa hal magaalaad nagu dhex jirtaa caalamka soo ma jirto safar ma aha marka curfigaa loo celinayaa curfiga markaa qaa'imkaa baa loo celinayaa saas ma laanna shareecadu ma xadidin wuxuu miaal kale ka dhigay maalan khufkaoo kale ufka ufka hal la masaxay shareecadu tiri ufka ufkii waagaa jiray haa harag buu ahaa laakiin khufka shareecadu sheegtay shuruud uma dhigin qur'aanka iyo sunnadu wax shuruuda uma sheegin shuruud haddayna u sheegino ayagu ay sidaa u sii daayeen oynan xadidin annaga inaan shuruud ku xadidinoo dhahno waa inuu harag yahay waa inuusan meella ka jeexnayn warkaas socon maayo fuqahada qaarkood haba shardiyeen laakiin shardigaasi sax maaha waasawaab wax kastoo booskii khufka gala maraba ha ahaadee soks ha ahaadee xukumkii qofku qaadanaya leanna taysiirkii shareecadu ugu talagashay baa meesha ku jira rafculxaraj baa meesha ku jira cilladii baa meesha ku jirta wahaa kada shareecaduna ma xadidin nafaqaadkaa ka mida mucaasharada dumarkaa ka mida wahaa kada qaacidadaasi marka waa qaacida naafica oo abwaab badanoo abwaabta fiqiga ka mida ayay gelaysaa wa kullu maa ataa wax kastoo yimid kitaabka iyo sunnada ku yimid waay walam yuxadadii oon la xadidin bisharci sharcigana aan lagu xadidin kalxirziba weeye meesha xoolaha lagu ilaaliyaba weeye faxdud ku xadid ka noocaasa bilcurfi curfiga ku xadid curfiga iyo dhaqanka marka aan mukhaalifka ahayn markaa ula laaba wey macna ayib qaacidada waxaa la yidhahdaa maa laysa lahu daabitun fi sharci walaa fi اllugati yurjac ila alcurfi baa la dhaha Ah, yani marka hore waxaa loola noqonayaa eh, muxuu ahaayey eh, eh, haddii sharcigii laga waayo qur-aankii iyo sunnadii luqaddii carabigaee qur-aanku ku soo degay baa daabitka laga raadinaya haddii laga waayo curfigaa loo celinaya acraafta markay noqotona curfigii jiray xilligii waxyigu degayay ee saxaabada iyo ummaddu ku noolaayeen curfigaa isagaa ictibaartiisu leeyahy khaasatan markuu nas mujmal ah fasirayo laakiin curfigii saxaabada haddii acraaftu khilaafto oo curfigaa dib ka yimid uu khilaafo marka acraaftaa dambaa wax lagu salaynaya khaasatan yani masaa'isha nafaqaadka iyo xuquuqda iyo marka la fiiriyo oo maalan laga yaabo wakhtigii saxaabada ridwaanulahi iyo fuqahada afarta iyo xilligii eh, markay ka hadlayaan masruufka reerka iyo biilka reerka qaar baa wax xadiday soomaa kutubta qaarkood bay wax ku xadidan yihin taxdiidkaasi muxuu ku salaysnaa markaa iyagoo ay noolaayeen noloshii jirtay hadday noloshii isbaddeshay ma meeshii baan taagnaanaynaa maya noloshii hadday isbaddeshay waa isbeddelaysaa tataqayar nolosha maanta joogta hadday haddana isi sii baddesho taa isbaddeshay baa haddana lagu salaynaya wahaakadaa waa waxyaalaha shareecadu ay furtay oyna xadidin baan ka hadlaynaa curfiguna waxaa sharti ah inuu yahay curfi aan shareecada ka hor imaanayn saas way maanaa ayib qaacidada marka saas wey min daaka ka waxaa ka mida buu sheekhu ku yidhi min daaka ka waxaa ka mida oo kee ah waxyaalaha sharcigu uu itlaaqay oo uusan xadidin oo curfiga loo celinayo ayay min daaka u noqonaysa min daaka ka waxaa ka mida siiqaatulcuquudi cuquudda alfaadooda mutlaqan kala qaadla'aan alfaadda cuquudda iyo heshiisyada lagu kala dhammaysto oo lagu kala guddoonsado taasaa siiqaad la yidhaahdaa iyo wanaxwuhaa wixii la mid a ah. fii qowli man cid hadalkeed oo qad xaqaqaa mas'aladan xaqiijisay culimmada muxaqiqiinta qowlkooda markaan qabanno siiqaadka cuquuddu waa mutlaqan iyadoon waxba laga soo reebin waxaa loo celinayaa curfiga saas maanaa cuquudda wuxuu ka wadaa mucaamalaadka beeca iyo ijaarada iyo rahanka iyo waqafka iyo caariyada iyo wadiicada iyo curfiga lafdiga kastoo kutusaya caqdigaasi in laysku dhaafsado lafdi kastoo curfiga loo isticmaalo waa ku gudayaa saas maanaa lafdigaasi ama sharciga horay ha ugu yimaado ama yuusan ugu imaanin laakiin wixii dadku ay u yaqaanaan oo wax ku kala qaataan oo heshiisyadooda ku kala dhammaystaan alfaaddaa unbaa muctabara siyaqaa unbaa la ictibaarinaya saas maanaa ayadoon waxba laga soo reebin curfiga loo celinayo ayib maala waxaa ka mid a ah caqdu nikaax buu sheekhu ku miaali caqdu nikaax guurka lafdi kasta oo ku tusaya nikaaxa curfigana loo isticmaalo guurku waa ku guntamaya meherkii waa ku dhacaya fuqahada madaahibtooda haasatan afarta madhabood waxay u badan yihiin lafdiga uu ku guntami karo ama waa lafdu linkaax ama lafdu taswiij zawajtuka ama ankaxtuka laakiin sida sawaabka waxa weeye lafdi kasta oo guurin ku tusaya dadkuna u yaqaanaan caadaysteenna hadday wax isugu guuriyaan guurku waa asaxaya soo ma leanna lafdi gooni ah oo shareecadu ay dadka ku xadiday oy tidhi lafdigaa haddaydan wax ku guurinin guurku ma asaxayo ma jiro laa fi lqur'aan kuma imaan walaa fi sunna kuma imaan alfaad buu qur-aanku isticmaalay sunnaduna isticmaaleen laakiin curfigii baa sida ah haddii alfaaddii alfaad ka gedisan macnaha laftiisi loo isticmaalo dadkuna sidaa isula fahmayaan sax siiqadu waxay u noqonaysaa curfiga ayb bal biduunu siiqaba haddii wax la kala qaato biduunu siiqa waxaa loo yaqaano baycu lmucaaaadka cala asaxiix waa raaji waa waa saxiix waa inaad tidhaahdo markaad dukaanka timaaddo dukaankaad timid waxaad iibsan rabtaa maalan muxuu ahaaye kiilo baris ma shardi baa inaad inuu yidhaahdo bictuka adiguna aad tidhaahdo ishtaraytu ama qabiltu ma shardi ba fuqahada qaar baa laazim ka dhigaya hadduu dhihi waayo bictuka adiguna aad dhihi weydo ishtaraytu waxaad kala gadateen waxba kama jiro haddana maxaan wax ku kala gadannaa war waa iminsa shaygaasi haa waa boqol shil boqolkaad dhigi shaygiibuu kuu dhiibi ma wada hadlaysaama maxaa la yidhaahdaa baycu lmucaaaa baa la yidhahdaa baycu lmucaaaa isa siin waay isasayntaa wax lafdiyaba uusan la soconin xataa caqdigu waa ku asaxaya xataa waa ku asaxaya hibo waa iska kaasiiyey inuu yidhaahdo waan kuu hibeeyey adiguna aad tidhaahdo waan kaa aqbalay miyaa loo baahan yahay hadduuba jeebka kuu geliyo ama gacanta kuu saara iskala tag waxba qabiiltu iyo warkeeda ka baxa ha waa asaxaya sidaas daraaddeed biduuni siiqana cuquuddu waa asaxaysaa haddii sidaasi qaraa'intaasi oo ku tusaysa curfigu sidaa noqdo haddii siiqa ku tusaysa iyo lafdi ku tusayo curfigu ku dureersadana lafdigaa curfigu ku dureersaday caqdigii waa ku asaxayaa min daka siiqaat اlcuquudi muطlaqaa curfigay u noqonaysaa marka shardi ma aha marka in lafdigaa uun la isticmaalo in lafdigaa la isticmaalo saas daraaddeed baa nebiga sal lla alay waslam markuu gabadhii waahibada ahayd guurinayay gabadhii waahibada ahayd mxuu ahaay isa soo hibaysa nebiga isu soo hibaysa sal lay slam waxaa ka mid a ah alfaadda qaarkood ku soo arooray yacni idhab biha faqad mallaktukaha bimaa macaka min alqur'aan waan ku milkisiiyey qur-aanka aad taqaanaan kugu milkisiiyey la tag buudi waan ku milkisiiyey muxuu ka wadaa waan kuu guuriyey waay ayib waan kuu guuriyey waan kuu nikaaxiyey waan ku siiyey waan ku milkisiiyey lafdiguba haddii guur loo yaqaano in laysku guursado saasuu ku asaxaya ayib kadalika alfaad kalaa soo aroortay nebiga sal lay slam maalan muxuu ahaaye xaaskiisii safiya addoon bay ahayd waa kii dhihi jiray ictaqtuki wajacaltu cidqaki sadaaqaki waan ku xoreeyey xorayntaadana waxaan ka dhigay meherkaagii jaawa yani guurkii waa dhacay soo ma wahaakadaa guursigii waa dhacay marka yacni wax lafdi oo gooniya ah haddii dadku ay isla bartaan maalan eh, wuxuu le sheekhu ku miaalinaya ninku hadduu yidhahdo maalan gabadhaydii baan kuu banneeyey gabadhaydii waan kuu banneeyey isaguna uu yidhaahdo qabiiltu sidaana uu kula aqalgalo nikaaxaasi ma ya madaahibta jumhuurtooda haddii la qabto sax maaha leannu ankaxtuka iyo zawajkuka maadan dhihin waan kuu baneeyey war ma aha bay leeyihin soo maa laakiin sida sawaabkaa waxa weeye haddii meeshaba sidaa wax looga guursado waan kuu baneeyey mujtamacu u yaqaano waan kuu guuriyey waan kuu banneeyey bay ku mehersamaysaa haddii bas loo yaqaano soo ma ayib waan ku milkisiiyey baa la mid a haddii curfiga loo yaqaano in sidaa wax lagu kala guursado oo gabdhaha saa lagu meheriyo waan ku siiyey way ku dhici laakiin waan ku siiyedaa kala duwan waan ku siiyey oo cinda alkhiba ah doonidda agteeda markaad gabadha doonaysa gabadhii waan ku siiyey macnaheedu maxay tahay way kuu doonnan tahay waa soo ma laakiin waa la yimid oo meherkii baa loo soo diyaargaroobay oo eh, meerkii markii meeshii gabadhii la meherinahayey oo aabbaheed merinaya meherinaya ama sheekhii meherinaya baa wuxuu yidhi waan ku siiyey meherkeeduna waa intaa waan aqbalay buu yidhi meherkaasi ma yahay mise ma waa saxsan yahay waxba lagaga noqon maayo le'anna waan ku siiyey iyo meherkeedu waa intaa iyo waan kaa aqbalay iyo munaasabadda oo meherin ah kullu daalika waa qaraa'in kutusaysa inay meherin tahay soo ma midda horena siin un inay tahay muxuu ahay way iska cadda saas daraaddeed baa <laughs> soomaalida caadadeed odayaasha markay gabdhaha kala guursanhayaan oo xafladda laysugu yimaado oday baa istaaga oday baa istaagaya waa iska caado waa caado shareecadana aan khilaafsanayn macno weynoo hadda ku fadhidana ayna jirin waay oday baa istaagahayo markaasuu maahmaaho iyo waxyaalo badan buu soo tirinhayaa oo waa soo hadlayaayo markaas wuxuu leeyahay gabadhii gabadhaa heblaah annagoo ree hebel ah dadkan meesha jooga muxuu ahaaye afkooda ku hadlahaya gabadhaa heblaah waxaan rabnaa muxuu aha in nala siiyo mid kale istaagahayo oo isaguna waa soo mahmaahayo war badan buu soo tirinhayaa waan idin siinay buu leeyahay ah. waan idin siinay maxaa ka dambeeya haddana war danbaa laga dambaysiinoo waxaa laleeyahay haddana isagii baa ku noqon oo wuxuu leeyahay khayr allaha idin siiya waa sidii laysku aqoon jiray tanay ahaan jirtay muxuu ah, war badan baa meeshaan la tirinaya markaasu wuxuu leeyahay waxaan rabnaa gabadhii meherkeedii inna loo raaciyo masaladu macad ah mise macad a waa laydiin raaciyey baa la leeyahay ilaahay hadda ma mehersanaa soo ma waxaasoo dhan waa curfi soo ma akhiiran markay meherinayaan maxay leeyihiin sheekha ha lagu wareejiyo wixii sheekha ka horreeyey oo dhan ayaga laftooda way qirsan yihiin inuusan meher ahayn soo saas ma laakiin waa nooc maamuus ahoo dhaqan ahoo odayaasha iyo laysla bartay oo meel uun ka soo jeeda cidda badanna waxay u badan tahay o yidhahdaan yaani gabadha tol baa dhalay tol baana bixiya taasi dhaha gabadha tol baa dhalay tol baana bixiya halkaasay marka ka soo jeedaa marka dhib weyn ma leh macno weynna kuma fadhido sharcan soo ma marka waxaad garan waxaa hore oo dhan waan idin siinay iyo waan muxuu ahaaye idinku meherinnay iyo waxaasoo dhan hadduu qabiltu maanta dhan ku haya ninkii loo meherinayo qabiltu qabiltu qabiltu hadduu ku hayo ma aqbalmayso sooma ma mehersamayso waa in la yimaado sheekhii bay ku soo wareegtay sheekhii gabadha meherinaya ee aabbaheed ku wareeji baa meeshii uu ka dhihi lahaa waan kuu guuriyey wuxuu yidhi waan ku siiyey meherkeeduna waa inta aabbaheed baan wakiil ka ahay ma guntamaya mise ma guntamaya waa guntamaya soo ma curfiga haddii saa loo isticmaalo waa guntamayaa waxaaba ka dhowba hadduu yidhaahdo waan kuu meheriyey isaguna yidhaahdo waan aqbalay lafdiga meherintu meherinta waa lafdi soomaali ah soo ma laakiin curfiga soomaaliga waan kuu meheriyey waan kuu guuriyey waay soo saas ma hadduu yidhaahdo waan kuu meheriyey isaguna dha waan kaa aqbalay khalaas marka alfaadda la isticmaalayo cuquudda lagu guntayo waxay u noqonaysaa curfigay u noqonaysaa cinda man cinda almuxaqiqiin meesha hadduu ku yidhi inda man yani uu ku yidhi fii qawli man qad xaqaqa meeshaa waxaad garanaysaa masalada khilaaf baa ku jira oo jumhuurtu waxay qabaan alfaadda in lagu taqayudo laakiin muxaqiqiin culimmada ka mid a qaba shaaricu alfaadda ictibaar weyn ma siiye laakiin macaanidaa muctabar ah macnaha iyo muxtawaha iyo maqsuudka ayaa muctabar ah saas daraaddeed waxay dhahdaan alcibratu biاlmacaani laa bilmabaani alfaada cibradu ma ahee maqsuudkiiyo macnaha ayaa cibrada iyo wax ka soo qaad kale macnaha saas weeyaan min daaka kaa waxaa ka mid a siiqaatulcuquudi mutlaqan kala qaad la'aan yacni cuquudda alfaadda lagu gunto ayaa ka mid ah waxyaalaha curfiga loola noqonayo mutlaqan kala qaad la'aan wanaxwuha iyo wixii la mida fii qowli man qad xaqaqa ciddii xaqiijisay mas'alada qowlkiisa dhexdiisa qowlkiisa markaan qabanno oo culimmada muxaqiqiinta ah aan hadalkooda qabanno way macana marka alfaadda oo dhan halkaasaad marinaysaa cuquudda alfaaddeeda sida eh, maalan eh, alfaadda fasaqa loo isticmaalo ama wakaalaadka ama iqraarka ama sharikaadka ama khuluca eh, alfaadda loo isticmaalo wixii curfigu uu yaqaano unbaa ay ku asaxaysa wadaadada qaar baa masaa-ishaasi aad u adkeeyo ilaa heer waxay gaadhsiinayaan fuqahada qaarkood oo ay leeyihiin xataa e, cuquuddu luqadda carabiga waxaanay kuma guntanto waxaad arkaysaa qaarkood dhahaya e, haddii e, gabadha lagu meheriyo luqad carabi ahayn ma asaxayso oo shardi ka dhigaya luqatulcaqdi inay tahay alluqa alcarabiya waa hari aan daliil lahayn hari aan daliil lahayn masaa'ishan curfigaa loo celiyaa laakiin luqad gooniya wax qasab ka dhigaya ma jiro carabi wax qasab ka dhigaya ma jiro waxaabase iigala qariibsan nin aan ruuxii luqaddii carabigeed garanaya luqada carabiga wax loogu meheriyaba khuruujan min alkhilaaf laakiin luqaddii carabigaba ma yaqaanaba maantana waxaanaad daldalayso ninkan dhallinyaradeed gabadha ku meherinayso maba fahmayaba zawajtuka waankaxtuka fulana binti fulana wamahruhaa kada markaan kuu dhammeeyo uun qabiltu adugu dheh aqabilta nikaaxahaa qabiltu war maxaad aqbashay inuu uun fahamkaa guuduun iska aqbalay mooye wadaadku wuxuu tirinahaya ma fahmin soo ma wahada khaa soo ma khalad waaye ruuxan waxa uu iltisaamayo waa ee uu gelayo waa inuu ogyahay muxuu yahay waa inuu fahmayo intaad marka luqad carabiya ku lugaynayso waxba uusan ka fahmaynin miduu fahmayo wax ugu meheri ingiriis buu fahmi sawaaxil buu fahmi soomaali buu fahmi miduu fahmayo wax ugu meheri haa heble hebel oo wakiil ka ahay meherkeedu intaa yahay ayaan kugu meheriyey ama kuu guuriyey ee ma aqbashay waan aqbalay ninkaasi wuxuu aqbalay garay meherka saaranna garay gabadh inuu guursadayna fahan laakiin kanaad carabiga sida qur-aanka ugu akhriday waxbana aan fahmin waa khatar waa inaad fahanto sideedaba alfaadda ilaalinteeda shareecadu waxay mudnaanta ka siisaa macaanida ilaalintooda wabilmunaasaba hadda waxaad arkaysaa wadaadada qaarkood oo dhahaya ama kutubta fiqiga qaar ka mid ah luqadda carabiga ah waa in waxaan dhilaha khudbada jumcadu waa inay luqad carabiya tahay luqad carabiya hadday ka baxdo luqad kale lagu khudbeeyo khudbadii way burtay oo ka warran dadkan aan u khudbaynayo haddayna sidoodaba luqad carabiya xabad ka aqoonin maanta o dhan mimbarkaan saarnahay nusa saaca labaatan daqiiqaan wax akhriyahayaa hal xabana kamayna fahmi ma alfaadda in la ilaaliyaa shareecada agteeda weyn mise maqsuudka iyo macnaha in la ilaaliyaa weyn ya maqsuudka iyo macnaha in la ilaaliyaa weyn saas daraaddeed baa qaacidadu waxay tahay alcibratu bilmacaanii laa bilmabaanii haddii la jamcin karo si dadku luqadii carabiga aynan uga fogaanin la jamcin karo in la jamciyo waa jamcan bayna almaslaxatayn haddaan la jamcin karinoo labadooda mid in laga taga ay noqotona alfaadu hadda yacanto oo dadku macnaha ha fahmayn saas way manaa waana sida majaamicda fiqiga ay fatwoonayaan saasaana sax manaa ayib wajcal ka lafdin kulla curfin muttarid fa shartuna alcurfiyu kalafdi yarid wajcal yeel ka lafdin sida mid lagu hadlay oo kale ka dhiya kulla curfin curfi kasta muttaridin oo istimraaraya oo daa'imaya fa shartunaa shardiganaga alcurfiyu ee curfiga loo nisbeeyey kallafdiyi shardiga lagu hadlayoo kaluu la mid yahay yerid ama yeriddu wuu soo aroori dheh fa shartunaa shardiganaga alcurfiyu ee curfiga loo nisbeeyey yeriddu wuu soo aroori kallafdiyi midka lagu hadlay isagoo la mida ah. ayib yani meeshan waa waxaa weyaan qaacidada la yidhaahdo almacruufu curfan kalmashruuطi shartan waxayna farac ka tahay qaacidadii ahayd alcaadatu muxakama yacni wixii laysla garanayo oo mucaamaladiisa laysla og yahay wax laysla dhigtay oo lasla lagu sharatamay oo lagu wada hadlay oo kaleu ka dhiganya xataa yaan lagu wada hadlin laakiin curfigii baa laysla yaqaanaa sidii idinkoo ku wada hadlay oo isla sharad dhigtayoo ku heshiiyo kale ka dhigantay saas way macanaa qawaaciddii caanka ka mid tahay laakiin waa inay caadadaasu tahay caada mudarida mudaridna waxaa laga wadaa caado aan jabaynin caado aan iskhilaafaynin oo mudarid ahoo mustamir ahoo joogto ah oo aan isbeddel lahayn caado noocaasa haddii la helo waa lagu soconayaa in lagu wada hadlay iyo in caadadaasi ay jirto laakiin aan lagu wada hadlinna waa isku mid ayib miaalka waxaa ka mida maalan nin baa guri kiraysta gurigu waa guri deegaan uu kiraystay waa guri loogu talagalay in lagu noolaado bini aadamku noolaado gurigii markuu ninkii ka kiraystay laguma wada hadlin guriga maxaad ku qaban doontaa laakiin guriga asalahaantiisa waxaa loogu talagalay in dad ku noolaado markuu ka kiraystay buu aayar dameero iyo fardo ku xaraystay xero dameer iyo xero fardu waa ka dhigtay ama adhi iyo lo' buu ku xaraystay sax miya mise sax maaha ya sax maaha maxaa diidaya curfigaa diidaya soo ma waxay ka dhigan tahay iyagoo isyidhi oo kaleo ku wada hadlay gurigaasi degenaansho iyo degaan mooye wax kale uma isticmaali kartid ayagoo ku wada hadlay iyo curfigu siduu yahay waa isku mid hadday ku wada hadlaanoo shardigaa wada dhigan lahaayeenoo wada qoran lahaayeen iyo haddiiba ayna sooba qaadinba oo curfiga loo noqdo waa isku mid le'anna curfiga wixii jire dadku ku dhaqmaanee ku mucaamaloodaani sidii iyagoo ku wada hadloo kaleu ka dhigan yahay almashruutu shartan kalmacruufi curfan wixii shardi laysula dhigto wixii laysla yaqaanoo kaluu la mid yahay wixii laysla yaqaano oo kale wuxuu la mid yahay shardi laysla dhigtoo kale ayib waxaa kaloo looga cabbiraa mararka qaarkood mid ka khaasan oo waxay yidhahdaan almacruufu bayna attujaar kalmashruuti baynahum ganacsatadu waxay isla yaqaanaan waxay ku sharatameenoo ay isla dhig ku wada hadleenoo kaleu ka dhigan yahay mar kale waxaa laga cabbiraa yacni oo macnaha waxa wey ay yidhaahdaan innamaa tuctabaru alcaadatu ida daradat aw halabat caadadaasi waa inay amata caada mustamir ah ama caado haalib ah oo sida badan ah ama caado naadir ah waxba laguma dhisaya ayb waxaa ka mid a ah maalan ruux iib diyaar u ah dadka inuu wax ka gado wuu diyaar u yahay meeshan wuxuu u fadhiyaa wixii loo keensadaba dadku u gadaa meel baa u furan alaabtaa loo keensadaa wixii loo keensadana wuu suuq geeyaayoo dadku u gadaa nin baa u yimid dukaankiisiibuu alaab soo dhigay dukaankana alaabta la sii iibinayaa loo keensadaa oo meesha ku gadaa intuu soo dhigay buu isaga tegay gad ma dhihin hagadin ma dhihin iihay ma dhihin intuu meesha dhigan buu isaga dhaqaaqay ninkii intuu qaaday buu iibiyey hadhow buu yidhi midoo wuxuu yidhi maxaad alaabtayda iiga gadday yaa kuu fasaxay koodee garle ya ninka iibiyey baa garle limaada curfiga meesha ninkan waxaa loo keensadaa wixii iib loogu talagalay curfigana saasaa lagu yaqaanaa alaabtaadii haddaad u keentayna curfigu wuxuu leeyahay sidii adigoo yidhi oo kale ii gad bay ka dhigan tahay haddaadan dhihinna curfigii baa ku xukumay soo ma marka kuuma in lagaa yeeli maayo almacruufu curfan kalmashruuti sharta maalan meeshan oo londariga oo dharka lagu dhaqo maxaa leedhahay somaaliga maxa lagu dhaha doobiga doobiga dharka dhaqo baad dhar meeshii baad iska saartay waadna ka dhaqaaqday ninkii intuu alaabtii qaaday oo dhaqay oo nadiifiyey oo kharash ku bixiyey ayaad hadhow galabtii soo noqotay iyadoo diyaaroo nadiifa hadhow aad alaabtaada iska urursatay war alaabtii maantaan meesha dhigta aaway ayadoo dhaqanoo laalaabanoo hagaagsan buu miis kuu soo saaray waad iska dhaqaaqdayba war lacagtii keen maanaa idhaq ku yidhi baa ti yaa kuu dirsada adiga maanaa idhaq ku yidhi ma soconaysaa ma soconayso ah, lacagta iska bixi leesh le'anna ii dhaqba yaadan dhihine alaab dhar meeshan la soo dhigay curfiga maxaa loo soo dhigaa soo in la dhaqo un ma inaad ku hadashoo kale ka dhigan tahay marka ii dhaq adoo yidhi oo kale ka dhigan tahay soo ma marka curfigu waa xoog badan yahy alcaada muxakama qaacidadii furuucdeedii buu yay ka dhigan tahay maalan ayb waxaa ka mid a ah maalan uu ku miaaliyey sheekhu Eh, maalan eh, eh, jid baad istaagtay baabuurta laga raaco basaskan iyo naqligan jamaaciga ee dadka qaada jid baad istaagtay oo adoo taagan buu baabuur kuu soo istaagay oo baabuurkii baad iska gashayba tawnkaad u raacday hadhow markaad meesha aad u socday gaadha baad iska degtay lacagtii ken baa lu oo maanaa isoo qaadku yidhi baata ah, aniga inaad ixsaan igu soo qaaday baan moodaye haddaad lacag rabto markaan soo fuulaya maxaad u sheegan weyday ma laga yeelaya ma laga yeeli maayo leanna baabuurkanba maxaa loo fuulaa min inaan lacag bixinin baa fuula curfi baa ku qabtay marka bici lacagta war badan ma socona laakiin baabuur khaas ah oon loogu talagin dadka inuu qaado oo nin gooniya uu wato yaa intuu kuu soo istaagay buu ku kaxeeyey ama waa saaxiibka ama waad istaqaana hadhow markuu toonka ku geeyey buuhi adeer soo soo ciyaar meesha saddex boqoloo shilin baa laysku keenaa ee lacagtii keen kee baa garle ya kan la soo qaaday baa garle leesh leanna waxaa curfi ah baabuurta khaaska ah in lacag la'aan laysku qaado hadduusan tagsi ahayn tagsigu waa caam baabuurtan basaska iyo caasiguna waa caam laakiin baabuurta khaaskee dadku wataan khaasatan soomaalida dhexdeeda haddaad ruuxa qaadayso inta badan bilaash baa lagu qaadaa laakiin ha ku kadsoomin khaliijka haddaad tagto curfigaa mid ka gedisan baa yaalla khaasatan sacuudigaan ku noolaan jirna hadduu ruux khaasa baabuur kuu istaajiyo sida haalibkaa lacag buu kaa qaadanaya ku talagal haasdihin soomaalidii bilaashka isku qaadi jirtay ayb waa curfi marka waa curfi curfigaasaa marka xoog badan kugulama heshiinin iyo kama hadlin iyo anugu kuuma sheeganin iyo ma soconayso wixii curfiga xadida curfiga xadid mas'alo waayahan aad laysu weydiiyo oo sheekhu uusan qorin laakiin miaal ahaan aan ku bixinayn maalan tawkiilka wakaalashada ciddii shaqo kuu wakaalata shaqada uu kuu wakaashay adiga ee kuu dirsaday haddii adugu aad qaban karto shaqooyinka adoo kale ay qabtaanna uu yahay inaad cid kale usii wakaalato lama ogola ilaa biidni lmuwakil kii ku wakiishay inaad fasax ka soo qaadata mooye nin baa ku yidhi gabadhaydii guuri wakiil baad iga tahay gabadhaydii guuri ama walaashay guuri buu ku yidhi wakaalashadu maxay keenaysaa waxay keenaysaa inaad adigu tawallido gabadha guurinteeda oodan sheekh u wakaalanin waa inaad in alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu zawajtuka ankaxtuka warkaa adaa lagaa rabaa lann adaa wakiila soo ma wlwakiilu laa yuwakil ilaa biidni muwakilihi saasaa asal ah wakiil haddaad tahay wakiil kale ma sii samaysan kartid haddii aadan ku noqonin ciddii xilka kuu dhiibatoo fasax uusan ku soo siin sma ishkaaliyaa marka innaga soomaaliya haddayna haysata gabdhihii sheekh unbaaba meheriyaba inta badanna weliga asalka ah sheekha uma soo dhiibo wakaalada laakiin ruux kaleu u dhiibaa ruuxaasaa ah sheekhii wakaasha sheekhii sidaasuu gabadha ku meheriyaa marka waa tawkiilulwakiil bay inta badan ku dhacdaa soo ma seen ku takhriijinaynaa way marka masalada ayada ya almacruufu curfan kalmashruudi shardan baan leenahay odayga aabbaheeda ama walaalkeed markuu soo wakiilanayo ninkan ee uu leeyahay gabadhaydii meheri wuxuu og yahay inuusan isagu meherinaynin ee uu sheekh ku wareejin doono curfigaasi ma jira mise ma jiro waa jiraa laakiin waa curfi curfi soomaaliya waay soo ma sheekh baa meheriya markaan hebel wakiilanayo inuusan isagu toos gabadha u guuranayn wuu og yahay laakiin uu sheekhu wareejin doono ogaanshaha uu wakaalada ku soo dhiibay baa curfi ah curfigaasaa saa'ida marka saas daraaddeed in sheekha lagu wareejiyo wakiil koobaad hadduu yahay iyo kii labaad hadduu yahay iyo ku saddexaad hadduu yahay inuu sheekha wakiisho waa masala curfi ah sidaasuna caqdigu sax ku noqonaya soo ma xaggeenu cuskannay almacruufu curfan kalmashruuti shartan waa wax laysla ogyahay waa la slooba marka qaacidadu waasa waa qaacido naafica jiddan acraaftaasaa loo noqonaya haddii maalan hadda ganacsato aad kala saarayso ganacsato aad kala saarayso ganacsatada aad kala saarayso nidaamka aad ku kala saarayso in badan wuxuu u noqonayaa curfiga maxaa laga isticmaalaa suuqa suuqa maxaa laga isticmaalaa curfiga suuqa ka jiraay xukumkaaga qayb weyn buu ka qaadanaya soo ma waa inaad marka ahlulkhibraha soo weydiisatood warsato oo suuqa see looga mucaamaloodaayoo wahaakada curfigu marka qaybtaasuu kaga jiraa xagga shareecada marka la yidhaahdo laakiin waa inuu curfigaasi yahay ama curfi muarid ah ama curfi haalib ah maxaa laga wadaa curfiga muaridka waa curfi mustamir ahoo daa'im ah oo aan isbedelaynin soo ma kulli waa laysla garan waana lagu wada dhaqmaa curfiga haalibkana waxaa la yidhaahdaa curfi loo badan yahay waa la isla garan sida badan saas waay labadaa way waxa wax ka soo qaad ka leh amaa curfigu hadduu naadir yahay ousan qaalib ahayn curfigaasi waa hayru muctabar soo ma curfigaasi waa hayru muctabar saas daraaddeed sheekh wuxuuna yidhi kulla curfin mudarid waa inuu mustamir yahay waxaa la mida ah hadduu yahay haalib yahay saas way maanaa wajcal yeel ka lafdin sidii hadal oo kale ka dhig wajcalta mafcuulkeedii hore kulla curfin tawaay wajcal yeel kulla curfin curfi kasta shay kastaoo laysla garan oo lagu mucaamaloodo waxaad ka yeeshaa curfigaasoo mutaridin mustamir ahoo daa'im ah waxaad ka dhigtaa ka lafdin sidii hadal oo kadhig kadhig sidii hadal la wada hadlay iyo heshiis afka laga heshiiyey oo kale ka soo qaad maxaa yeelay fa shartunaa shardiganaga alcurfiyu ee curfiga loo tiiriyey mucaamalada iyo sida laysla yaqaaniyo dhaqanka shardiga ka imaanaya ee xaggaa ka soo jeedaayay yaridu wuu soo aroori kalafdiyi shardiga lagu wada hadlay oo kale xaaluu la mid yahay wuxuu imaanayaa isagoo la mid ah shardigii lagu wada hadlay hadduu curfiga ka yimaado oo curfiga ka soo jeedo kii lagu wada hadlay ee lagu heshiiyey ee la wada qortay oo kale wa sidaasuu maraya w man hada wabilahi towfiiq sal allahuma slm ala nabiyina mxamadi wala ali w saxbi wslm